الحمd لله نحمده ونستعiنه ونستغفره ونعuuذ بالله من شhروuر أنفuسina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فlا مضل لh ومن يضلل فlا هdي لh وأشhهد أن لا إلaهa إلا الله وحده لا شhريكa لh وأشhهد أن محمدا عبده ورسuله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أmا بعد بkasr ثالث hms الwصl masdr فعl xaزhu ma xmdma الأkhيr tla واضممه من فعل تزيد أوله واكسره سابق حرف يقبل الحللا لفعللات بفعلل وفعللة وفعل اجعل له تفعيل حيث خلاه من لامن اعطال للحوي تفعيلة الزم وللحار منه ربما بذلا فصل في masاadiri ma ficil masderyaalkiisu fasl u yahay saada ka siyaaday calaa hulaaثiyin saddex xaraf leh faslun haadaakanu faasilun waa mid wax kala saara fii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 waa la iclaalina marka marka la iclaaliyo kadib aan labada reebanu kulmaya markaasay kulmayaan markaasuu wuxuu ku yidhi markay ku yimaadaan fayaltaqi waxaa kulmaa idaaka markaas ay ku yimaadaan saakinaani alif alifta almubdalatu laga soo badal qaatay min cayn اficl iyo wa alifulmasdari alifta masderka fatuxdafu waxa la xadfaa ahaniyatu midda labaad minhum labada xali ka mid isagu madabkiisii way hore ka raac kuma shakin aqfashiyo warkiisna sooma qaadin ah.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 waa maxay fucallila wey fucal iyo liila aha qushac riira soo ma ahan fucal liila isku idqaan marka fucal liila ah, fucal liila wasnigu wadma'anna waa xasilay idmi'naanan waa qiyaaskii waduma'niinatan waa shaadkii wasaya'ti waa imaan doona atanbiihu baraarujin calaa dalika arrinkaas la baraarujiyo kullihii dhammaantiis jamaaludiin kama tegine waa iniin soo wadaay ogaada wadmum god hu maa qabla aakirki qabla aakirka iskaga celi maadiga u celini laakiin haddaadaan idhaahdo wadmum god hu maa mal akiru tala xoogaa inay ku adkaataa dhacdo qofka waana saas weeye hudu waxay u laabanaya maadi maa alakiru tala ay u laabanay maa alakiru tala mal akiru tala ay u laabanay laakiin waxaa kaaga fudud inaan ku idhaahdo wadmum god hu maa qabla alaakhiri xarafka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 labo saxiixulaakir muctalaakir ogowna mar haddii lasoo dhaafay rubaaci oo ulaaiba haddii lasoo dhaafay aakirka xarfu cilaha oolaya waa ya ee ogow ah, wow lama arko hadday xataa wow ahaa jirta waa isbedelaya isku bedelay ilaa adda qumaysiya baan ka hadlaynaa ah, marka wax aan ya ahayn noqon ma ya aan ka wada dhigayna marka waxaad tidhaahdaa wixii taaulmasiid lagu bilowday laba u qaybi saxulaakir iyo muctaluaakir saxiixulaakir qabla aakhirka dama saar wax kale ha ku darsan adiga tafacala tacallama haye tacalluman takallama adiga qabla aakhirka ii god takalluman ah, khalaas saasaad ku wade ha tadaxraja tadaxrujan haye tafacala waa ka gudubnay tafaclalana waa ka gudubnay tafaacala noo hartay soo maaha taqaatala taqaatulan takaafala takaafulan adiga laablaabanba damo qabla akrika iska saara iskaga dhawaaq waaba haydhaa masarka gacantu kugu jira ah, wax ka fudud maa jira wax ka fudud lama arko o hadduu waxaa soo haray uu yahay muctalaaakir kasra saar qabla akrika warku waa intaas hadduu muctalaakir yahay qabla akrika kasra saar tawallaa tawaliyan ah, waa tafacala soo ma ahan tawaalaa tawaaliyan tasalqaa tasalqiyan nabad tawallaa taladiyuu qabtay tawallaa waa cararo waa jeestay atawalli yowma zaxf asabcu lmubiqaat taasoo ka mid maahayn aye atawallii waa master tawallaa waa jeestay tawalliyan aye tawaalaa waa israacraacay tawaaliyan tasalqaa jeega jeega ama qadaadku u seexda ama dhabar dhabar ama dhadi waa dhacdiidsaday tasalqiyan hal shayaa lagugu daraa kaliya waxay tahay kuwaan muctalaakhirka oo qablalaakirka la kasrinaa laftirkoodu qablaakhirka damaa sareen saas darteeda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 u xubay hadda mogta waa la qaybqaybinahay mogta alaa la sheegay kadibna waa la qaybqaybina ayadaasaaba musawiqaba ayadaa nagu filanba taqsiimkaaba nagu filanba laakiin shiiku waa soo qadari jiray fa xubun jacayl xubbigaasoo minhaa alaaada ka mida calaaqatun waa xiriir waxaa la idhaha xubulcalaaqa ka xubi lwaalidi liwaladi isku xirnaana ka dhaxayda waalidka waladkiisa waa iska jeceli xataa wax daranoo qaab daranoo baforada ka xihan adduunya oo kuwa gaala raacda ah oo fooda dheer leh oo timaha labada dhinac ka xiidha kuwaas qaabta daran hadday yahay ciyaal yooyooga hadduu yahay xataa waalidku waa iska rabaa ilaahay awooddiisa inta cayriyo dhihi maa bax guriga iga soo gelina wuxuu le ah nihan isqurxi uu leeyay ah, waa un iska waana ka murga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 inuu seego haddaad tidhaahdo ilaahay iyo rasuulkiisa ku kufri ma yeelaa muumin maya geeriyu ka xiga ah, wa xubun jacaylna huwa alqatlu huwa duunahu qatlun wey dilaa ka sokeey si kale ugama fujin karti ah markaa jacaylka sidaana marka waa jacayl dad muminiinu leeyihin soo ma marka haddee taas macaanida hadda annaga meeshaan adabna ku akrimayn waxaan ku akrisaynay sarfiye waa inaad maxalushaahidka fahamta saddexda jacayl iyo sidii loo qaybiyey waxaas adoo ku mashquulsan haddii maxalushaahidku ku dhaafo adhow beydkaba wax meesha loo keenada heli weydo waa nasiib daro waa tafacala oo ku timi tificaal timilaaq soo kuma jiro adu halkaas ku dheg ah, inta kugu muhiimsan oo intaas timila marka baydkana bal qaa'ilkii soo noo soo raadiya qaala shaacir shaacirkan yuu ah soo raadiya xaashiyadan waxbay ka sheegayda yuu ahayuu leeya maasha allah waa faa'iido weynu keena ma ha ah, waa faaido waa la akriya wixii la qoro ah, shuraaxda kalena kusoo dar iyo xawaashida kale had waa taasaa weligay ma maqan waaya hal sheedan hayna soomaa tafacala oo ku shaadowday tificaal kii labaadna waa kana waxaa ka mida waxaan fiiri waa min majiidan waxaan ku cadfaynaa min majiii masteri tafacala taasuna bayaanay aheedo waxay noo bayaanayda maadi maa nadara maadaasay noo bayaaninayda mintaanu maa nadara oo min majiii masteri tafacala ah wa min majiii masteri tafacala tafaacala mastarkeeda imaatinkiisa ah calaa ficiila hadde waa inay kuu noqoto ogow ficiila ee ficiilin kuma dhihin anugu ah, adhow mar dambe